bismi llah raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu ridaaci nuugmadiibuu baabu yahay nuugmada waxaa laga wadaa ilmaha haddii uu nuugo haweeney aan hooyadii ahayn hadduu naaskeeda ama caanaheeda nugo axkaam sharciyaa ka dhalanaysa dabcan hooyadii inuu nuugo iyadu waa iska caadi taasi lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa hadduu eh, haweeney aan hooyadii ahayn hadduu nuugo caanaheeda axkaam baa ka dhalanaysa axkaamta ka dhalanaysa oo saameyn ku yeelan doonta guurka iyo khalwada iyo siirada iyo axkaam noocaasoo kale adkaabay ku yeelan doonto ayaa ka dhalanaysa taasu marka ayaa lagaga hadlayaa baabu ridaac asal ahaanna waa mashruuco ilmaha in hooyadii haweenay aan ahayn ay nuujiso xataa hooyadii nuujin karta inta laga qaado in haweenay kale loo dhiiboo la nuujiyo ay nuujiso ama bilaasha ku nuujiso ama ujuuraha lagu siiyo asalkeedu waa bannaanta shareecadaas waxaa sheegay qur-aankaa sheegay macnaha asal wa wain aradtum an tastardicuu awlaadakum falaa junaaxa calaykum ida sallamtum maa aataytum bilmacruuf haddii aad ilmihiina dumar nuujiye u raadisaan wax dembiya iyo culaysa idinkaga imaan maayo waa goormo markaad dhiibtaanood siisaan haweenkii ilmaha idiin nuujinayey wixii ujuuraa eed kula heshiiseen asalkii carabtuna saas isticmaali jireenoo ilmaha dumar kalaa nuujin jiray hooyadiina way nuujin jirtay dumar kalena way nuujin jireen axkaam badan baa marka ka dhalatay marka way bannaan tahay laakiin axkaamta ka laasimaysa in la ogaadaa lagaa maarmaan ah can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sal ly waslam rasuulku wuxuu yidhi laa tuxarimu ma xaaraamayso almassatu halka nuugmada ah nuugmo halmar ah waalmasataani iyo labada nuugmo nuugmo halmar ah ama laba nuugmo labadaa midna wax ma xarimaa akhrajahu waxaa wariyey muslimu muslim baa wariyey ayib xadiidka caaisha wuxuu tilmaamayaa in nuugmada waxarimaysa ee axkaamta sharcigii ka dhalanaysa saameynta yeelanaya waa wixii ka badan hal nuugmo ama laba nuugmo almasa waa alwaaxida min almas masigana waxaa la yidhaahdaa waa nuugmada iyo naaskoo la dhaadhiyo wey maana ama shay kastoo la dhaadhiya masiga la yidhahda marka hal nuugmo hal mar nuugmada waxaa la yidhaahdaa halka nuugmo yacni daabitkeedu waxay ku sheegeen culimmadu ilmuhu hal mar markuu naaska intuu afka la galo uu si u nuugahayo iskii uga tago waa hal nuugmo mar labaad markuu ku soo noqdo haddana intuu nuugo nuugo iskii haddana uga tago waa nuugmo labaad sidaasaa loo tirinaya ama waqti dheer nuugmadaasi ha ku qaadato oo muddo afka ha kula jiro muxuu ahaay naas ama intuu markaa afka la galo wax ka nuugo markaba ha iska daayo khiyaarkiisa inuu uga tago mar kastau khiyaarkiisa uga tagba hal nuugma saasman xadiisku marka wuxuu nas ku yahay nuugmadu hadday hal mar tahay oo intuu afka naaska la galay intuu nuugay uu iskii uga tegay taasi wax saamayna ma leh ilmihii iyo haweentuu nuugay wax waxugmo ka dhalnayo meed jire ilmihii waa ajnabi sidaana hooye ugu noqon mayso wax axkaamoo ka laasimaysana ma jirto halka nuugmo waxaa la mida laba nuugmo laba goor hadduu ku noqdo iyaduna waa la mid ama ha isku xigeen ama laba gooroo wakti u dhexeeya ha noqoto ayaduna saamayn ma leh saasuu xadiid ku tusay ayb sidaas wuxuu ka aamusay oo xadiidka laga fahmayaa taasi waa waa nafka wuxuu ku yahay wey laakiin waxaa laga fahmayaa wixii laba maso ama laba nuugma ka badani inay saamayn leedahay saas ma yani waa waxa loo yaqaano mafhuum alcadad cinda bacdi alculamaana waa muctabar laakiin cinda jumhuuri اlusuuliyiin mafhuumu lcadadku hayru muctabar wa tirada wixii laga fahmaayo oo masalan labaa la yidhi wixii ka badan ama ka yari xukunkii ma qaadanayo miya mafhuum baa la yidhahda marka haddii layidhi laba nuug ma waxba saamayna male saddexdii ma la midbaa mise waa ka duwan tahay waxaa laga fahmayaa inaynan saddexdu ka gadisan tahayo ay iyadu taxriim keenayso sidaana waxaa ku tegey saddex iyo wixii ka badanay inay saamayn leedahay oo taxriim keenayso aimada qaar ka mid ah ayib waxaa ku tegey abu thawr abu cubayd ibnulmundir daawuud ibn caliyin aahirina waa loo tiiriya saasay mareen saasman ayb culimada qaar ka midana ah waxayba qabaanba in nuugmadu ama ha yaraato ama ha badnaato ama hal ha noqoto ama laba ha noqoto tiro ma lehe hadduu xataa hal mar nuugo taxriimkii waa dhacaya xukunkii waa imaanayaabay leeyihi sidaas ayay qabaan waxaana ku tegay sidaa imaamu awsaaci iyo thawri iyo abu xaniifa iyo maalik yaa ku tegey oo waxay leeyihiin qaadanayaan qur-aanku wuu ilaaqay bay leeyihiin qur-aanku wuu ilaaqay wa ummahaatukum allatii ardacnakum bay dhaheen hooyooyinkiinnii idin nuujiyey iyagana guurkooda waa idinka xaaraan wa akhawaatukum min alradaaca kuwa walaalaha idinku ah xagga nuugmada dumarka aad xagga nuugmada walaalo ku tihin iyadana guurkooda waa idinka xaaraan qur-aanku marka waxay leeyihin tiro kula xadidin wuxuu ilaaqay nuugmo oo dhan wax kastoo marka nuugmo lagu ilaaqi kara ama ha yaraato ama ha badnaatee taxriimkii way keenaysaabay ilaaqa qur-aanka qabsadeen laakiin qoladaa waxaa loogu jawaabi qur-aanka itlaaqiisa waxaa qayday oo fasiray xadiiska sooma xadiiskuna waa tafsiirkii qur-aanka waa waa laba waxyi ah sida qur-aanka loo xujaysanayaa sunnada saabitada nebiga ka suganna loo xujaysan sidaasaa loogu jawaabayo qur-aanku waa itlaaqay sax laakiin sunnada nebigaa tiro ku sheegtay tiradaa markii la helo uun inay nuugmadu saamayn leedahay ayb waana u tegi doonaa insha allahu tacala amaa qolada ku tegey saddexda nuugmo wixii laba ka badan saddex iyo afar iyo inay saamayn leeyihiin oo a ka qaatay xadiidkan mafhuumulcadadkiisa ka qaatay iyagana waxaa la leeyahay mafhuumulcadad waa daciif wixii cadad iyo tirada laga fahmay waa daciif oo macnaha in la xujaystaay sax ma aha ayib masaladu marka waxaa inoo imaan doona xadiis nas ku aho sheegahaya shan nugmo iyo wixii ka badani inay uun keenayso taxriimka sidaasaana sax noqontood u tegi doona xadiiska saxiixa macnaha ayib kanise wuxuu sheegay uun halka nuugmiya labada nuugmo inaysan waxba xarimayna saamaynna lahayn sidaani waa sax macnaha wa canha waxaa laga warinaya radiallahu canha canha caaisha wey waxaa laga warin radiallahu canha qaalad inay tidhi qaala rasuululahi sal lla lay slam rasuulku wuxuu yidhi undurna fiiriya man ikhwaanukunna man ikhwaana walaalihiin yay yihiin man cidda ay yihiin ikhwaanakunna ama ikhwaanukunna walaalihiin kuwa ay yihiin ka fiirsada waxaa yidhi fa inama alradaacatu nuugmadii min almajaacati gaajada xaggeeda unbay ka ahaatay nuugmo waa midda uun gaajo bixisa ama gaajada saamaysa saas way macnaa gaajo sababteed nuugmada ku dhacda oo ruuxu intuu gaajaysanyahay ay gaajo u geyso kuna gaajo baxahayo taas keliyeeta ayaa wax saamaysa buu naburi sal lay slm muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray ayib xadiidkani wuxuu ahaa caaisha radialla canha waxay tidhi baa iisoo galay ninbaa iisoo galay ninkiioo la jooga oo caaisho la fadhiya ayuu nebigu sal ly slam kor ka yimid marka wejiga nebiga waxaan ka gartay bay tir inuu dhibsaday markaasaa nebigu wuxu uri sal lay wasalam maa haada ya caaisha aw yaa caaisha maa haada oo caaisha kani muxuu ahaa buu inkan kula jooga muxuu markaasa waxaa dhibay tidhi akhii min alradaaca waa walaalkayo xagga nuugmadaa walaalo ku nahay hal haweenay baana wada nuujiso naas baa wada nuugnay markaasaa nebigu wuxu urh sal lay slam yaa caaisha undurna man ikhwaanukunna ka fiirsada cidda walaalkiin ah sababtii uu walaalka idinku noqon lahaa nuugmada wey soo maa nuugmadaasina quyuud iyo shuruud bay leedahay sideedii inay u dhacdayo in kale ka fiirsadoba saasman yani wuxuu tilmaamayaa nuugmo kasta ma keento taxriimka laakiin nuugmo shuruud iyo quyuudloo sifo khaasa u dhacday baa keenta saas daraaddeed ninkan aad leedahay naas baa wada nuugnay ka fiirsa waa markaasuu nebigu wuxuu sheegay sal lay asalam inama alradaacatu min almajaaca ayb yani nuugmada waa uun midda ay gaajadu sababta u tahay oo gaajo daraaddeed ku timaadda way macana saasaa saamaynay xadiidkaas bukhaariyo muslim ay soo saareen ayaa waxaa deliishaday culimada qaar ka mida oo ku tegey in muxuu ahaayey nuugmadu markay saamaynta yeelanayso waa markay ruuxa nuugahaya ay gaajada ka saari karto oo uu dheef ka dhigan karo ayib uu dheef ka dhigan karay markaana waa markuu ilmo yar yahay waa markuu hee ilmo yar yahay maxaa yeelay ninka weyn bay leeyihiin ruux hadduu ruux weyn yahay caano yaroo haweenay naaskeeda ku jiraayay gaajo ka saari maayaan sooma ilmaha yarka ah baa caanaha naaska ku jira ay gaajada ka saaraan oo dheef ka dhigta xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa ilmo yar nuugmadiisa unbaa saamayn lehe laakiin ruux weyn nuugmadiisu saamayn ma leh maxaa yeele gaajana uma nuugahayo gaajada haysana caano yaroo naas ku jira ka saari maayaano saamayn kuma le macnaha sidaasuu macnaha ayaa xadiidka laga wadaa ayib waxaana daliishaday xadiidkan culimada qaar ka mida oo ku tegey ilmaha yarka ah oo aan u tegi doonno yaraantaasi xaddee ah waan ka hadli doonnaa laakiin ilmaha yarka ah ee nuugmadu ay gaajada ka bixinayso kaa unbaa hadduu wax nuugo nuugmadaasi ay taxriim keenaysaa ninka weynse nuugmadiisu saamayn ma leh sidaa culimmada qabtaa ku tagtay waana culimmada badankood jamaahiiri ahlilcilmi baa saa qaba ninka weyn hadduu haweenayda naaskeeda nuugo caanane ka nuugo ama kii qabay ha noqdo ama ku kala ha noqdee maadaama ayna caanahaasi gaajada ka bixinaynin oo dheef iyo waxba uusan ka helaynin haba yaraatee wax saamayna kuma leh taxriimna ma keenayso kana xarimi mayso axkaamtii shareecadu sheegtana ka dhalan mayso sidaa waxaa ku tegay jamaahiiru ahlilcilmi adilada ay deliishanayaan buuna xadiidkani ka mid yahay macna xadiikan soo socdaasa khilaafsan waxaa kaloo deliishaday culimmada qaar ka mida oo qaba waxay qabaan waxa uu xarimayahay waa caanaha haweenta la nuugayo nuugiddaasi ama ha noqoto ha ku timaado inuu naaska afka la galo nuugo ama ha ku timaado inta loo liso iyagoo caanaha weel in lagu siiyo uu cabo ama ha ku timaado xataa bay leeyihiin in lagu qulaamiyo afka inta loo kala qaado lagu shubo ama sanka in laga siiyo ama mehe xididada in laga siiyo marba haddii caanihii la siiyo si uu ku qaataba taxriimku waa imaanayaa bay leeyihiin shardina ma aha inuu naaska afka la galo sidaas way macnaha maxaa yeelay waxaas waxay soo gelaysaa inama alradaacatu min almajaaca qaab aad ku cabtada soo gaajada kaa saari mayso mar hadduu yaryahay ilmuhu mar hadduu yaryahay haddii caanaha loo lisana gaajada way ka saarayaan sooma haddii sanka laga siiyo waa ka saarayaan haddii xididooda laga siiyo waa ka saaraya wahaakada min almajaacadaasay ka qaateen muhimmaddu inay tahay uun keliyeeta shaygii inay jirkiisa uu galo oo dheersado sidaana waxaa qaba jumhuuri ahlicilmi baa qaba si kastoo caanaha uu ruuxu ku cababa mar haddii dadeedii uu joogo inay saamaynayaan waxaa khilaafsan leyt ibnu sacad iyo culimmada daahiriyada iyo khilaafsan oo waxay leeyihiin hadduusan naaskaba afka la gelin wax saamayna ma leh caano la lisay iyo kuwa meelaha laga cabay iyo waxaa yeele xadiidku muxuu yidhi alridaac iyo masaa laga cabiray qur-aankuna ridaac buu cabiray axaadiistuna ridaac iyo masaa cabireen waxaana la yidhaahdaa afkoo lala galo naaska lala galo haddaan afka naaska lala gelin caanada lisin saamayn male bay ku tageen adiga aahirka mxua ah, lafdiga bay ku dhegeen man ayb laakiin jumhuurtu iyo culimmada badankood taa horay qabaan ra'yigaa horay qabaan macnaha wa canha caaisha waxaa laga weri radiallahu canha qaalad inay tidhi jaa-at waxaa timid sahlat bnu suhayl haweenaydaasaa timid nabiga u timid sal ly slm fa markaasa waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ima saaliman saalim ninka la yidhaahdo mawlaa abi xudayfa abi xudayfana mawlihiisa ah abu xudayfa sahla ayuu qabaa oo ninkeedii saalimna addoon buu u ahaan jiro isagaa xoreeyey marka waa addoon buu ahaa laakiin nin reerka ku tirsan oo la xoreeyey waay marka waxay leedahay ina saaliman saalim mawlaa abi xudayfa abi xudayfa oo ninkaygii aana addoon u ahaan jiro hadda uu xoreeyey oo mawle u ah macanaa la jiranka naga weeye fii beytina guriganaga dhexdiisa gurigu nala joogaa macanaa fii beytinaa guriguu nala jooga gurigu ku noolyahay meel kale ma leh waqad balaqa wuuna gaadhay nebi allow maa yabluqu waxa ay gaadhaan alrijaalu raggu ay gaadhaan rag waxay gaadhi jireen oo qaangaar iyo da-ana waa gaadhay yani xilligaa ka hor waa yaraa waay ma yaroon qaangaadh ahayn dee guriga soo galo oo ka baxo iskaga nool buu ahaa haweenkuna ayna xasaasiyad dhiib ka qabin laakiin hadda nin buu noqday waay ayb wa caqala maa caqaluuhu waa lafdi kale ah wixii rag fahmi kareenna waa fahmaya wixii rag fahmi jireenna waa fahmaya yani waxa way xilli waxaa jira dhimuhu markuu qaangaadh ama ku dhowaadaba dumarka wuxuu ka fahmaa wuxuusan ilmaha yarkii ka fahmin sooma ilmaha yarka markuu ilmo yar yahay dumarka ma fahmo yani waxa weye wuxuusan fahmin dumarnimo uma fahno leanna kuma jirto laakiin ninkani nin weyn buu noqday wixii rag fahmi jirayna waa fahmayaa saasay tir maxaan sameeyaa marka faqaala nabigu wuxu uri sal lay aslam ardiciihi lafdi kale wuxuu ku yimi fi saxiix muslim waxay tiri rasuul ilaahayow ninkayga abu xudayfana waxaa wejigiisa ka dareemahayaa inuu dhibsanahayo soo gelidda uu ii soo galahayo wiilkani gurigiibuu ka tirsan odaygii waa dhibsanaya anigii waa iska xijaabahaya reer kale male meeshii uu ka tirsan yahay waana nin weyn faqaala nabigu wuxu uri sal lay aslam ardiciihi nuuji taxrumii xaaraan baad ka noqoni caleyhi korkiisii taaduu yeedho nuuji xaaraan baad ka noqonoo wiilkaagiioo kalu noqonaya saasuu nabigu ku yuri sal lay slam o waxaa wariye muslimun muslim baa wariya xadiidkaa isaga fii saxiix muslim waxaa ku sugan nebigu gabadha markuu ku yidhi nuuji waxay tidhi wa kayfa ardiciihi wahuwa huwa rajulu kabiir oo rasuul ilaahi seen u nuujin waaba nin weyn eh lafdi kale waxaa ku yimid rasuul ilaahi ninku garh buu leeyahy saast nin garh leh seen u nuujin waxaad garanay gabadhu xilli taxriimku uu soo degayo nusuusta kale soo degtay kadib bay qisadu dhacaysa way garanaysa axkaamtiibay gabadhu garanaysa waa nin weyn bala rasuul ilahi oo gar leh say ku nuujiyaan markaasuu nabigu intuu muunsooday sal lay waslam baa wuxuu yidhi qad calimtu annahu rajulun kabiir nuuji markaa ku leeyahay waan ogahay inuu nin weyn yahay saalim waa aqaanaa way ani lafteed marka waan garanayaa inuu weyn isagoo weyn nuujigu nabi sal lay slam taxrumi caleyh sidaas man lafdi kale wuxuu ahaa ardiciihi yadhabu maa fii wajhi abi xudayfa nuuji abu xudayfe wejigiisa waxaad ka dareemaysa dhibsiga ah wuu ka tegi doonaaye marka maxaa lagu xalinayaa iyada dhibsigeedana oo ninkan maxram la-aanta is u soo gelaya iyo odaygiioo dhibsanaya baa labadaba lagu xalinaya nuujigu rag sal lay slm fii saxiix muslim kadalika waxaa ku sugan inay tidhi waa nuujiyeyoo markaan nuujiyey kadib odayga wuxuu wejigiisa ku oo dhibsi ahaa waa ka tegey caadi buu noqday markaas macna wiil markuu reer ka tirsanoo muxuu ahaaye sidii ilmo la dhalay oo kale rag guriga ku nool uu markaa noqday ninkii odhan jiray saalim mawla abi xudayf ayib xadiidkan waxaa laga qaadan oo laga faa'iidaysan ninka weyn ee qaangaarka ah ee weliba garh kale hadduu haweenta nuugo in nuugmadaasi ay saamaynayso taxriim keenayso xadiiskii ka horreeyena muxuu ahaa inama alradaacatu min almajaaca ayb nin weyn hadduu haweenay naaskeeda nuugo haba yaraatee wax gaajo badanoy ka bixisaysa jir sooma xadiiska hore marka wuxuu leeyahay waa inuu ilmo yaryahay kana ninkii weynaa oo nuuji la yidhiyo xurmadii ka dhalatay buu sheegaya meeshaasi marka culimmadu aada ra'yigooda ugu kala tegay qolaba meel bay ku dhufteen xadiidkan marka waxaa qaatay saalim oo deliishaday ninku ama ha yaraada ama ha weynaadee haddayba nuugma dhacdo inay saamaynayso waxaa ku tegey umu lmu'miniina caaisha radiallahu canha fii saxiix muslim iyo keyrkii bay ku sugan tahay sidaasay qabtay weliba iyadiiyo umu salama ayaa niqaash iyo doodii dhex martay masalada ku saabsan umu salama waxay tihi waxaa kuu soo gelaya wiil dhallinyaro ah oo la jeclaynin in kuusoo galo markaase waxay ku tidhi soo nebi dayasha kuguma sugna ku tii soo nebi maxamed dayasha kuguma sugna umusalamay nebigu sal alay wasalam sahla markay u timid ninkii weynaa nuuji bay tiri marka haddii ninka la nuujiye haba weynaadee nebigay ka sugantay maxaad ku diidi bay ku tihi umusalamay umusalama markaa jawaab ma keenin ayb marka caaisha waxay ka mid ahayd saxaabadii ku tagtay da-da weyn haddii wax lagu nuugo inay saamayn leedahay oo taxriimka dhalnayo gadaasheedna waxaa ku tegay oo weliba waxaa ka sugan markay rabto inuu nin usoo soo galo ninkaana inuu u yimaado caaisha u soo galo lagaa maarmaan ay noqoto waxay dhihi jirtay walaasha umu kulsuum iyo gabdhaha walaalaheeda ama wiilasha caaisho walaalaheeda wiil yani gabdhahay dhaleen ee markaa naaskoodu irmaayeen bay dhihi jirtay muujiya ah ninkii ay ka maarmi weyday inuu soo galo waxay u diraysaa gabdhaha walaalaheeda soo nuujeedhi ama waxay u diraysaa gabdhahay eedooyinka u tahay ama habareeraha u tahay markaasa lasoo nuujiye markii lasoo nuujiyo caaisha u imaanaya ana madhabkeedaa sidaa ahaa caaisha umulmumin radialla canha gadaasheedna waxaa ku tegey bacdu ahlilcilmi baa ku tegey oo waxaa ka mid a leyt ibnu sacad ninkii faqiiha ahaa oo muxuu imaam shaafici uu yidhi leytun afqah min min malik ah lay ibnu sacad masri buu ahaa yani fiqigiisa faqiiha buu ahayo shaafici u yidhi lay baa ka faqiihsan oo fiqiga kaga fiican maalik laakiin lay fiqigiisii ardadiisii baa dayacay buu dhahay kutubtan baa soo guurisa laakiin a'immada afarta ah raggii la waktigana ahaa la aqoontana ahaa buu ka mid aha isagii awsaaci iyo saas way macana marka lays ibnu sacad baa ka mid ah waxaa ka mid a ah daawuud ibnu caliyin aahiri madhabka daahiriyada waxaa ka mida oo aad masaladaa uga niqaashay abu maxamed ibni xasmin waxaa ka mid a rag dambe oo muxuu ahaayey muxaqiqiin ah marka sidaasay ku tageen xadiidkanayna daliishadeen nebiguu ka sugan yahay bay dhan sal lay slam ayib hadduu nebiga ka sugan yahayna way bannaantah mutlaqan bay u bannaantay dhe hadduu nuugo ha weynaada ha yaraada saamayntii iyo taxriimkii waa ka dhalanaya ayib ra'yigaasi ay saa ugu tageenee mutlaqa ah waxaa ka hor imaanaya xadiidka kan ka horreeya ee dhahaya innama alradaacatu min almajaaca iyo axaadiis inoo soo socotoo sheegaysa wixii nuugmadu markay saamayn leedahay ilmo yar inuu yahay axaadiis nasaan u tegi doonaa saa sheegaysa marka haddii la yidhaahdo ninka weyn xaalad walba saamayn bay nuugmadiisu leedahay axaadiistii kalea laga tegaya haddii la yidhaahdo xaaladnaba saamayn malana xadiiskana laga tegaya asalkuna waxa weyaan axaadiista in la jamciyo macno ay isku imaan karto loo sameeyo mid walba macno la saaro laguna wada camalfalo asalku waa saas allahuma inay suuroobi weyda mooye ayb saas daraaddeed ayaa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo keyrkii waxay ku tageen asalku waxay yidhaahdeen ilmo yar nuugmadii unbaa saamayn leh kow ninka weynna waxay nuugmadiisu saamayn leedahay cinda alxaaja markii loo baahdo saas wey macanaa mar walba maaha hadday baahi timaaddo oo baahidii reerkaasi reer abilxudayfa haysatay oo kale hadday timaado way bannaan tahay bay dhaheen xurmadana way keenaysaa ujeeddadana waxa weeyaan in xarajka iyo cidhiidriga lagaga saaro reerka taasoo kale hadday timaaddo lil xaajay u bannaantahay lannahu yajuusu lilxaajati maa laa yajuuzu ligayriha xaaja iyo daruuro markay timaado waxaa bannaan waxaan xaaladaha kale bannaanayn sidaasuu axaadiista ku jamciyey ra'yigaana bacdulmuxaqiqiin baa aada u jeclaystay axaadiistii o dhan way wada nabadgelaysaa kanna meel baa la saarayo waa markay baahi noocaasoo kale aad timaado axaadiista kalena meel bay saarantao waa asal oo ilmo yar nuugmadiisa unbaa asal ahaan saamayn keento laakiin markii reerka ruux ninku ka tirsan yahay meel kalena uusan lahayn gurigiina dumarkii ugu soo gelahay xaajaduna saa u adag tahay dumarkiina idiyo ka xijaabtaan mar walba ay ku adag tahay meel kalena uusan lahayn reerka ku xisaabsan yahay ama waa ilmo meel laga soo qaatay ama reer kaloo malehe iyagububa ku tirsan yahay xaajadaa reerkaa qabatay oo kale hadday timaado waxaa lagaga baxayaa in la nuujiyo waa xaaje khaasa waana xaalad khaas xaaladaasoo kalea lagu khasisayaa wixii xaaladaa ka gedisanna asalku waxa weeyaan inama alradaacatu min almajaaca sidaa axaadiista in lagu jamciyo waa ra'yiga ugu fiican axaadiistuna kuwana ku wada nabadgelayso in la yidhahdo xadiidka ninka weyn nuujintiisa ku soo arooray xadiidu caaisha saalim buu khaas ku ahaa dumarkii nebiga caaisha marka laga reebo intooda kala qabay kama fii saxiix muslim culimada qaar ka midana way mareen laakiin waxaa la yidhi asalka tashriica shareecada marka la jidaynaya asalkeedu dadkaa loogu talagalay wixii cid khaas ku ah nas bay u baahanta daliilu takhsiis ma haysaan baa layidhi qole waxay yidhaahdeen xadiidkan xudayfa saalim mawla xudayfa qisadiisu way horeyso waa mansuuqoo axaadiistan kalea ka dambaysay iyadana jawaabteedu waxa weye daliilu naskhi ma haysaan inay dambaysay isaguna horreeyey daliil looma hayo mar haddaan naskhina daliil loo hayna ikhtisaas iyo takhsiisna aan nas loo haynin xadiidka ku camalfalkiisu waa inuu baaqi ahaado see loogu camalfalayaa xuduuddii shareecada uu kaga soo arooray iyo quyuuddiis iyo dawaabidiis iyo xaaladuu ku soo arooray xaaladaaso kalea loogu camalfalaya xaaladaa wixii ka baxsanna nusuusta kalea lagu camalfalaya saas man ayb ra'yigaasi oo sheekh islaam ibnu taymiya eyrkii ay qabaan ayaa wuxuu yahay ra'yiga ugu sariirsan axaadiistuna ay ku wada nabadgeli karto saas man ayb waana masle ijtihaadiya sideedaba waa he masle ijtihaadiya oo hadday saxaabadiiba isku khilaafsan yihiin gadaashoodna aimadu isku khilaafeen oo ilaa saddexda ra'yi iyo ka badan la kala maray muxuu ahaaye wax laysku ceebiye maaha waxee laysku ceebiye maaha aha masaladu waa masle khilaafiye wa adiladeedi iyo ixtijaajaadkeeda iyo yani waxwey qabto wa masale ceeb laga dhiga maaha dad jahaloon aqoon lahayn ayaa masalada noocan oo kalea marka laga hadlo waxay mxua ka dhaliyaan dacaayad iyo buunbuunin iyo ha laysnuugaa la yidhi iyo naagihii dumarkii bay isu fasaxeen iyo badbad meeshanay galaan ah. masalada waa masale xadiis leh oo fuqahadu ka doodeen oo aragtiyo kala gedisan laga dhiibtay oo caraadeeda ilaa saxaabadii ay qabeen ruuxa maxaad ku qanacsantahay adiga maxaa kula xoog badan masale kale wa laakiin masalo buunbuunin iyo dacaayad iyo geli karta ma aha ruux jaahiloon aqoon lahayn laakiin isaga wax walba waa ka surooba wacanha waxaa laga warin caaisha radialla canha ana aflaxa waa muddo laga joogo ayaa waxaa qabay eh, nugmada dadka waaweyn xataa biduuni xaaja inay saamayn leedahay waxaan ujeedaa inaysan saamayn inay saamayn leedahay waxaa qabay eh, sheekh maxamed muxuu aha sheekh axmed ninkii lihi jiray sheekh boqosoon hadda ka hor meesha nairobi baa doodii ka dhacday inta joogtay hadda yartaan umalayna isagiyo culimada kale sheekh boqolsool wuxuu qabay ra'yiga caaisha iyo leyt iyo maxamed ibn xasmi iyo daahiri iyo ra'yigaasuu qabay raxmatullahi caleyh marka dood baa loo qabtay oo shir weyn baa laisugu yimidoo culimadii baa laisugu yeedhayoo isagii culimadii baa doodayoo adigu waxba laysla meeldhigi wa markii dambe saajka in laiska raday noqoto sigiskan oo muxuu ahaay waa laga yaaba dad yar inay waagaajoobeen marka masaladu masalo noocaas waagaasta marka waxaan garanayaa culimmada ay masaladu ka doodeen ayaa waxay suuqa la geliyey kuwii assalaamu calaykumta ahaa asalaamu calaykum baa waagaan liiji kuwii assalaamu calaykumta ahaa way ka badbadiyeenoo waayaan ha laysmudmugay keeneen ah. dacayad noocaasay suuqa geliya ayb wa canha caaisha waxaa laga weri radi allahu canha ana aflaxa aflax ninka la yidhaahdo akhaa abilqucays ahaa abilqucays walaalkii ahaa jaa'a wuu yimid yasta'dinu isagoo idan weydiisanaya calayhaa caaisha korkeeda bacda alxijaabi xijaabka kadib bacda alxijaabi waxaa laga wadaa markii asturku soo degay kadib oo dumarku inay ragga ajaanibta iska asturaan oo iska qariyaan markay soo degtay kadib ayaa ninka aflax la yidhaahdo ayaa caaisho idan weydiistay inuu usoo galo qaalad waxay tidhi fa abaytu waan diiday an aadana inaan u idmo lahu isaga iima soo gelaysid baan ku yay tihi way u diiday falamaa goortii jaaa uu yimid rasuululahi sal lay wasalam ayaan akhbartuhu u sheegay bay tidhi biladii kii sanactuhu aan sameeyey ah. wixii aan sameeyey ayaan u sheegay oo waxaa rasuul ilaahay ow min aflax la yidhaahda ayaa aan kuu soo galay yidhi aniguna waan ka diido waan celiyey fa amaranii nebigu wuxuu i amray an aadana inaan u idmo lahu isaga calaya korkayga inaan u idmo inuu ii soo galo inaan u fasaxo wa qaala wuxuuna nebigu yidhi sal ly wasalam innahu isagu cammuki waa adeerkaa caaisha aad celinaysa aflaxa adeerkaa waay waa adeer dhankee ah dhanka nuugmada waay saas manaa adeerkaa weeyo aabbaha iyo isaga baa isku naas nuugay marba haddii aabbaha iyo isagu isku naas nuugeen soo adeer kuumaah marka adeerkaa way adeerkaa inuu kuusoo galo hadiidi waayo saasuu nabigu ku yiri sal lay slam markaasaa waxay tidhi ziyaadadani muslim bay ku taalla waxaan idhi bay tidhi yaa rasuul allah inamaa ardacatnii almar'atu walam yurdicni rajulu rasuul allow aniga haweenay baa i nuujiso naas dumar baa nuugay ee nin ma nuugin naaskiisa anuma nin baa nuugay ya waxaa nuugay baleer nuugma hadday dhacdayba dumar baa la nuugay oo haweentii naaskeeda la nuugay la garaye laakiin nin xageebuu ka soo galay wey baabka xageebuu ka yimi markaasaa nabigu wuxuu sal lay aslam taribat yadaaki aw yamiinuki gacantaadu ha dhul dhacdo ama midigtaadu ha dhul dhacdo oo u idan buu nabig uri sal lay slam xadiikani wuxuu inoo faaiidey horta lafdiga bukhaari baa ka yara faahfaahsan oo wuxuu yidhi eh, markuu aflax idaa weydiistay umaanan idin bay tiri markaasaa wuxuu ku yidhi aflax laftiisa caaisha markay isu diiday inuu usoo galo markay diiday ba wuxuu ku yidhi ataxtajibu ataxtajibii minii wa ana camuki caaisha miyaa iskakay xijaabi oo iska kay qarinaysaa anigoo adeerkaa ah markaasaa waxay ku yidhi bay tihi wa kayfa alu dalika ah, ah, maya waxa wey asax wey see see see say ku dhacday say ku dhacday baan ku dhigtay markaasaa wuxuu yidhi arbacatka arbacatki imra'atun arbacat arbacatki imra'atu akhii bilabani akhii waxaa ku nuujisay muxuu ahaayey walaalkii xaaskiisa ayaa waxay ku nuujisay walaalkii caanihiisii tii hore nidhi aabbaheed isagaa wadani khalad waay macnaheedu waxa weeyaan walaalkay xaaskiisii ayaad naaskeeda nuugtay ayb walaalkay xaaskiisa ayaad naaskeeda nuugtay naaska aad nuugayso caanaha aada nuugtayna walaalkay baa lahaa macnaa laga wadaa haweenta caanaha ka yimid wuxuu ku yimid ninka ayay ku yimid sababtiis haweentan hadduusan nin unu galmoon lahayn oon uur qaadi lahayn ma caanay keeni lahayd ya caanuhu waa caanihii haweenta waana caanihii ninka labadooda buu ka dhexeeya biyaheedii iyo biyihiisii oo kulmo ilmo ka dhasheen baa irmaanaanta keentay soo ma sidaas daraaddeed ayadu waxay u fahantay caanaha haweenay baa iska leh nin xageebuu ka soo galay wuxuu marka fahamsiiye wuxuu ku yidhi walaalkay xaaskiisii baad nuugtay caanaha aad nuugtayna walaalkay baa lahaa aniguna dee adeer baan ku ah soo saas ma saasuu ku yidhi marka markaasaa waxay tidhi nabigaa weydiinaya nabigaa weydiyey buuri sal lay aslam bay tidhi markaasaa wuxuu yidhi sadaqa aflaxu idanii lahu aflax waa kaa garjoogaaye waa runtiiye caaishay u idan buu nabigu sal lay slam sax wey ayb xadiidkaasi wuxuu inoo faa-iideyn xukmu ridaac in haweenta xaggeeda haweenta iyo qaraabadeeda ilmaha ay naaska nuujisay naaskeeda ilmaha nuugay haweentu hooyey u noqon midda naaskeeda nuugay qaraabada iyada ku wareegsanna nasabka sidiisii oo kale bay iyaguna qaraabo u noqonayaan maalan hooye markay iyadu u noqoto walaasheedna waxay u noqonaysaa ya habaryar sooma gabadheeduna maxay u noqon gabadheedu maxay isu yihi waa walaashi sooma walaashi min alridaac wa hooyadeedna ayeeyay u noqon wahaakadaa xagga aabbaheedna muxuu noqonayaa awowuu u noqon axkaamtii nasabkao dhan saan u tegi doona buu qaadan doonaa xagga tii wax muujisay wuu aadi ninka qaba haweentaasna xaggiisana sidoo kaleeto qaraabadiisiina wuu u fidayaa isagana oo muxuu u noqonayaa isagu aabbuu u noqonaya walaalkiina muxuu noqonayaa adeer wiilkiisana walaalay noqonaya wahaakada hooyadii ayayay u noqon aabbihii awowbuu u noqon sidaas inay u fidayso ayuu xadiidku ku tusayaa oo haweenta keliyata uusan khaas ku ahayn waana laysla ogolyaha macna sababta waxay leeyihin insaan horeyba u sheegnay caanahan la nuugay ninka iyo haweentu labaduba sabab bay u yihiin weelkan ay ku jiraan oo oo naafka ah keliyeeta ma ahe labadooduba sabab bay u yihiin saas daraaddeed buu marka nasab yaxnida iyo xurmadu labada dhinacba u fidaysa macna sidaana waxaa ku tegey jamaahiiru ahlilcilmi oo saxaabadu ay saxaabadu ka mid yihiin iyo keyrkood afarta imaamna way isku waafaqsan yihiin afarta imaam way isku waafaqsan yihiin xagga ninka caanahan la nuugahaya leh iyo haweenta caanaha la nuugaya leh labadoodaba dhankooda inay xurmadu u faafayso taa waa laysku waafaqsan yahay cinda ala'immati alarbaca khilaaf waxaa ku jira saxaabada qaarkood iyo taabiciin ay qabaan oy leeyihiin haweenta xaggeeda unbay xurmadu aadaysaa waase khilaaf daciif oo daliilkaa ka hiilina ayb taasay kutusaysa marka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa inay ka mid tahay axkaamta uu ka dhalanayo nuugmada ka dhalanaysa in u soo gelidda iyo khalwada iyo fiirinta iyo inay ka mid tahay axkaamta ka laasimayso saas macana oo macnaha waxa weeye markii laleeyahay waa aabbaha ama waa adeerka oo nuugmada xaggeeda ah bimacnaa wuu kula joogi karaa wuu kula khalwoon karaa muxuu ahaayey wuu kula safri karaa oo maxram buu kuu noqon karaa kuma guursan karo axkaamtaasaa ka laasimaysa macana oo ka dhalanaysa wa canha waxaa laga warin caaisha radiallahu canha qaalad inay tidhi kaana waxaa ahaa fii ma unzila wixii la soo dejiyey intaynaan taa ka bixin waxaa mudan inaan tilmaano ilmaha yarkaa ee isaga wax noogey ilmaha wax noogey isaga xaggiisa iyo qaraabadiisa wax xurmaa oo aadaysa ma jirto maxaan ka wadnaa waxaan ka wadnaa isaga qaraabaduu ka dhashay iyo dadkan uu noogay naaskooda ee uu qaraabada la yahay labadooda iyaga wax qaraabtinimo oo ka dhexaysa ma jirto waa masale muhimaan u malaynaya masalan ninka aabbihii ah aabbihii xagga nuugnada ah hooyadii ma guursan karaa ya ilmahan yarkaa ee naaska nuugay hooyadii iyo aabihii oo nuugmada ah hooyadii oo dhashay hooyadii sii dhashay iyo aabbihiisa nuugmada ah ma isguursan karaa isguursan karaan soma isguursan karaan leanna wax ka dhexeeya ma jiro soma waa midaan leenahay xurmadu xagga ilmaha qaraabadiisa aadi mayso laakiin waxay aadaysaa oo keliya xagga hooyada nuujisay qaraabadeeda ama aabbaha caanaha wax ku leh qaraabadiisa tasay aadaysaa dhanka ilmaha wax nuugay waxba aadi maayaan dadkaasi ajnabi bay kala yihiin saas way macana qolada uu dhalasho ahaan kasoo jeedo iyo qolada uu nuugma ahaan kasoo jeedo wax ka dhexeeya ma jiro wax xurmoo dhexdooda yaallana ma jiro way isguursan karaan dad ajnabiay kale yihin maana sidaas weya ayib ayib wa canha caaisha waxaa laga wariy radi allahu canha qaalad inay tidhi kaana waxaa ahaa fii maa unzila wixii la soo dejiyey oo min alqur'aani qur-aanka ka mid a ah. wixii la soo dejiyey oo qur-aanka ka mid a ah waxaa ku jiray cashru radacaatin toban nuugmo macluumaatin oo la yaqaano yuxarimna oo waxarimaya ilmihii sameeya iyo dadka u nuugay taxriim ka dhalanaya uma kadibna nusikhna waa la bedelay waa la nasakhay tobankii nuugmo waxaa lagu bedeloo lagu nasakhay bikhamsin shan nuugmo macluumaatin oo la yaqaano fa fatawufiya waa la oofsaday rasuululahi sal lay slam baa la oofsaday waalxaal hiya shantii fii maa shay ay ka mid tahay wlxaal hiya iyadu fii ma shay ay ka mid tahay yuqra-u la akrinayo oo min alqur'aani qur-aanka ka mid a ah. yacni ayadoo dadku weli qur-aan ahaan ay usii akhrinahayaan ayaa nabiga la oosaday sal lay aslam ayb bimacnaa waxa weeye shanta nuugumo ee hiyada shanta noqonaysa shanta nuugumo ee tobankii hore badashay ayagoo dadku qur-aan ahaan usii akrinahayaan buu nabigu dhintay saasman oo ay dadka qaarkood weli u haystaan inuu quraan waxay caaisha leedahay xadiidka waxa weeye muslim baa wariyey rawahu muslim yani waxay leedahay markii hore qur-aan baa soo degay qur-aankii markii hore soo degay wuxuu sheegay nuugmada taxriimka keena xurmadu ka dhalatay saamaynta leh waa toban nuugmo oo la yaqaano macluumaad waxay faa'iideynaysaa tobanka nuugmo waa in la hubo hadduu shaki yahay oo mala uu yahay malahaasi wax kasoo qaad maleh macluumaatin waa inay kuwo la og yahayeen markii hore qur-aan la akhriyay ba ahayd oo qur-aanka ka mid ah. waxaa soo degay aayado kale oo sheegaya tobankii waa la bedelaye shan goor ayaan oo nuugma ah baa taxriimka keenta iyaguna aayado qur aan oo soo degay bay ahayd marka laba aayadood soo maha waa aayado kuwa horena tobanka sheegayna aayaday ahaayeen kuwa dambe ee bedelee shanta ka dhigayna aayado ka dambeeyey bay ahaayeen oo bedelay kuwii hore waxay leedahay marka shanta dambe ee tobankii horen ee yani aayadaha dambe shanta sheegaya ee kuwii tobanka sheegayay nasakhay mar dambe oo nabiga dhibashadiisa ku dhow bay soo degeen oo ayaga laftooda waa la oo waa laga saaray misxafko xukunkoodii unbaa jooga laakiin ayagoo dadka qaarkood weli qur-aan ahaan usii akhrinahayaan oy moodayaan weli inuu qur-aan yahay ayaa nebiga la oobsadayoo bimacnaa waxay ka wadaa shanta aayadaha sheegaya soo degidoodu way dambaysay oo nebiga dhimashadiisay ku dhoweyd wey macnaa ilaa dadka qaarkood baa iu haysteen markuu nebigu dhimanayay inayba weli qur-aanka ka mid yihiin saas macna ayb waxaa laga wadaa qur-aanka ka mid bay ahaayeen laakiin qur-aankii nebigu ka tegay sal lay slm qur ahaan uga tegay inuu ka mid yahay bay dadka qaarkood u akrinayeen mar ah wey man ayb caaisha macnahaasay marka wada yani naskiga oo toba shanta nuugmo soo degiddiisu aad bay u dambaysay wa ilaa nebiga la obsaday isagoo dadka qaarkood ay akrinahayaan oo qur-aan ahaan ay u akrinayaan yani waxaan gaadhay naskigii baan gaadhay in la naskay baan gaadhin manaa kale oo shanta soo degtay lafteeda dambe ee kuwii hore nasakhay ayagana waa la bedelayo xukunkoodii baa jooga laakiin lafdigoodiibaa qur-aanka laga saaray naskiga noocaasaa jira naskiga yani qur-aan soo degoo la bedelay waa saddex nooc qur-aan soo degay oo lafdigiisii laga saaray qur-aanka qur-aan ahaan la bedelo lafdigiisii meesha laga saaray laakiin xukumkiisii weli uu joogo waxaa ka mid a ah aayadihii ku soo degay shan nuugmo oo wax xarimaysa oo qur'aan ahaan la bedelay laakiin xukunkoodii weli baaqi yahay waxaa ka mid a ah aayadda ashaykhu waashaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albattata nakaalan min allah qur-aan bay ahay ah, odayga iyo duqdu hadday zinaystaan dhagax ku dila ciqaab go-an wey oo xagga alla ka ahaa qur-aan bay ahayd haddana qur-aan ahaantii waa laga saaray qur-aan la akriyo lafdigiisi inoo yaalla miya lafdigii kuma jiro laakiin xukunkiis oo baaqi maa haweenta iyo ninka guuruu horreeya hadday zinaystaan maxaa lagu samayna soo dhagax lagu dili maayo xukumkii marka waa joogaa laakiin maxaa la bedelay lafdigiibaa qur-aanka laga saaray bs qur-aankii waxaa la nasakhay lafdigoodii mid waa noocaasoo lafdigii qur-aanka ahaayee la akrin jiraybaa inta la bedelo meesha laga saaraa xukunkii baaqi ahaanaya nooc noocaas waa nasiga noocna waxa weeye lafdigii iyo xukumkiiba waa la wada bedelaya oo maxaa ka mid a maalan cashri rabacaadkanaba ka mid a tobanka nuugmo inay wax xarimayaan qur-aan la akriye ah lafdigiisiina waa la bedelay oo qur-aankii waa laga saaray xukumkiisiina waa la bedelay oo baaqi ma ah soma waa nooca labaad wey xukunkii iyo lafdigiio laisla bedelo oo lawada nasakho nooca saddexaadna waxa weeye waa nooca qur-aanku u badan yahayo inuu lafdigii yaallo oo la akrinayo lagu cibaadaysanayo laakiin xukumkiisa la bedelay oo aayad kalaa badishay aad buu kaasi u badan yahay soma qur-aanka waxaa ku badan aayado badanoo xukumkoodu bedelan yahay oo xukum ka dambeeye lagu bedelay aayad kale xukumkoodii ay badashay laakiin aan qur-aanka laga saarin oo qur-aankii dhexdiisi lagu akrinayo aad bay kuwaasi u badayay saddexdaa nooc buu marka nasfigu noqdaabay dhahan culimadu macah kani marka waxa weeyaan laba nooc baa ku jira xadiidka laba nooc baa ku jira ayib xadiidkan wuxuu faa-iideeyey shan nuugma wax ka yar xurmada ridaacu kuma timaado xurmada ridaacu kuma timaado yani waxa wey hadduu hal mar nuugo ilmuhu wax ka dhalanayo xugma ma jiro hadduu laba goor nuugo wax kasoo qaad male hadduu saddex nuugo wax kasoo qaad male hadduu afar nuugo wax kasoo qaad male ilaa uu shanta dhammaystiro saasuu xadiid ku tusaya waxaana sidaa ku tegey cabdullahi bn mascuud cabdullahi bnu zubayr cataa taawuus riwaayaadka caaisha mid ka mid ah waxaana maray sidoo kale alimaamu shaafici axmed ibni xambal fii riwaaya sidaasaana raajixa sidaas ahe yaa raajixa xoog badan shan nuugma wax ka yar waxba ma xarimto waxaa kaloo xadiidku uu buriyey oo meesha ka saaray xadiidkii baabka lagu bilaabay aad garanaysaan ee ahaa laa tuxarimu almassatu waalmassataan ah, mafhuumkiisii ahaa waxa labada ka badan xukumkoodiina xadiidku meeshuu ka saaro bimantuuqihi buu ku radiyey saddexda masana iyaduna wax ma saamayso afartuna wax ma saamayso shanta ubaa wax saamayso saasuu xadiidku sheegay masaladuna saasay u xoog khilaafiyo khilaaf xoog badan baa ku jira laakiin saasay xoog badanta see daabidka tirinta see loo tirinayaa waay waatan soo sheegnayo waxaa loo tirinayaa ilmuhu hal mar markuu intuu naaska afka la galo uu isagu iskii uga tago waa hal nugmo waay mar kale markuu ku noqdo ama ha ku xigto ama wakti ha u dhexeeyo oo haddana intuu iskii u nuugo afka la gala haddana ka tago waa nuugmo labaad sidaasaa shanta loo tirinaya shan markuu dhammaystirto ilmahaasi iyo ciddaa uu nuugay xurmadii bay qaadanayaan macnaha wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal lay wasalam uriida waa la doonay waxaa lala doonay nebiga sal lay slam cala bnati xamza xamze gabadhiisaa nebiga lala doonay sal lay slam xamza ibni cabdilmualib sayid shuhadaa nebiga adeerkiisu ahaa nabiga adeerkii buu ahaa marka ninka la doonayna ee nebiga la doonay inuu gabadha xamse guursadana cali bn abi aalib buu ahaa kama fi saxiix muslim saas maa cali bn abi aalib baa nabiga wuxuu usoo bandhigay nebi allow gabadha adeerka xamza gabadhiisa gabadh qiimo badan bay ahayd gabadhaa guurso saas maa yani nabiga markaa ilmaadeer wey sooma ilmaadeer wa gabadhaa guurso ku yidhi uriida waxaa lala doono loo soo bandhigay nebiga sal lay aslam cala bnati xamzata xamse gabadhiis faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam inahaa iyadu laa taxilu xalaal ma aha lii aniga xalaal iima ah xalaal iima aha iima bannaan inaan guursado wa maxaa yeelay inahaa iyadu ibnatu akhii walaalkay gabadhiisii waay min alradaacati nuugmada xaggeedana walaal iiga ah wayaxrumu waxaa xaaraam noqonaya min alridaacati nuugmada sababteed waxaa xaaraam ku noqonaya maa yaxrumu wixii xaaraam ku noqda min annasabi nasabka dartii wax kastoo nasab dartii xaaraam ku noqdana nuugmada darteedna xaaraam buu ku noqdaa muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray ayib marka nabiga sal lay asalam isaga iyo xamza ayaa hal naas wada nuugay haweeney tawayba la yidhahda ayaa wada nuujisay labadooduba marka muxuu yahay dhankaasi nebigii xamse maxay ka yihiin ya walaalo waay dhanka nasabkana adeer buu u yahay xamse adeer waay sooma adeernimadu marka ma diideen gabadha adeerkaa inaad guursato ma diidin sooma laakiin waxaa diiday walaalnimada nuugmadu keentay taasaa diiday marka sinaba uma guursan karuu nebigu sal ly aslam tii horay la mid tahayo inay nuugmadu faafayso oo ninka haweenta qaba haweenta naaskeeda waxaa dhihi lahaa yani nuugmada haweenta xaggeeda inay u faafayso oo xaggaasi xagga nasabkao kaleeta ay ka noqonayso ayuu xadiidku faaideynaya cumuumkan dambaaba sii cadeeyey yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min anasab waxaa kaloo isagana sugan xadiidka bukhaari uu soo saaray min xadiidi ummi xabiiba binti abi sufyaan umu xabiiba binta abi sufyaan xaaskii nabiga sal l um lmuminiin waxay ku tiri rasuulka sal lay slam rasuul allow waxaad guursataa walaashay walaashay abu sufyaan u dhalay guurso ila guursay tii ayadu qabaa waxay tihi walaashayna soo guurso markaasaa nabigu wuxu sl l awa tuxibiina dalika buu ku yii ma jeceshahay yani sidaas ma rabtaa inaan soo guursado walaasha markaasa waxay tihi ha waan rabaa maxaa yeele lastu laka bimukhliya bay kulama gooni noqonahayo kolley keligay ima qabti sooma kolley dumar kale umaad ila qabtaa sooma gooni kuu heli maayo marba haddaana guura gooni kuu helaynin wa axabu man shaarakanii fii khayrin ukhtii bay tii cid khayrigala qayb qaadato ila wadaagtana walaashay baa ugu jeclahay bay marka walaashay meesha soo geli waayo kolley dumar kalaad ila qabtaaye walaasha khayrkan haygala qayb qaadato nebigiibaa qaba waa khayr weyn sooma oo dumarkiisii aakharana way ku darman doontaa marka saa u guurseen markaasaa nebigu wuxu uri sal alay waslam ina dalika laa yaxilu lii iima banaano buu sal lay slm iima banaano waa walaasha sooma waa walaasha adiyo walaashaa inaan isla islakin guursadana maya sooma sharecadaa diiday markaasa waxay tidhi rasuul ow innaa nataxadatu anaka turiidu an tankixa binta abi salama waxaanu ku sheekaysannaa oo suuqa taalla inaad guursan rabto abuu salama gabadhiisa markaasaa wuxuu ihi bintu abi ummi salama ma ummu salama gabadheeda haabay tiri ummu salama soo nabiga xaaskiisi maaha gabadh ay dhashay oo ninkii nebiga uga horreeyey abuu salama ay u dhashay oo nebiga rabiibadiisa oo gurigiisaba ku nool waa waxay tiri waxaan ku sheekaysanaa inaanad gabadhaas guursan rabto walaashay baaba diidan tahaye gabadhii gurigaaga doontay waa joogtay baayaan ku sheekaysanaa inaad rabto inaad guursato saasay ku tiri markaasaa nebigu wuxu uri sal lay asalam low annaha lam takun rabiibatii fii xijrii maa xallat lii buu nebi sal lay slam haddayna ahaan lahayn gabadha rabiibadaydoo xaaskaygu dhashay oo haddana xanaanadayda ku jirto gacantayda ku jirta haddayna xataa taasi jiri lahayn imaba xalaalaateen xalaalba iima ahaat maxaa yeelay inahaa labnatu akhii min alradaaca buu nabig sal lay slam walaalkay ayaa dhalay oo adeer baan u ahay xagga nuugmada ardacatnii wa abaa salamata thuwayba aabbaheed abuu salama iyo aniga waxaa na wada nuujisay thuwayba waa addoontii abuu xaalahaan jiray abulahab ah, taasaa na wada nuujisay markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam falaa tacridna calaya banaatakuna walaa akhawaatakun gabdhaha aad dhasheen iyo dumarka walaalihiina ha ii soo bandhigina alla iima xalaalaynina ha iisoo bandhiga nbi sal bimacnaa waxa weeye gabadhan aad ku sheekaysanaysaan waa guursan rabaa laba arrimood baa ku kulmay oo mid walba goonidiisa u diiday inaan guursado mid waxa weeyaan horta waa rabiibadayda wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna waay marba haddaad hooyadeed u galmooto haweentaasi gabadhay dhashay waa rabiibadaadii mana guursan karti taa horta waa cilad taasi haddayna jiri lahaynna cilad kalaaba jirtaba nabig sal l oo waxaan u ahay gabadha adeer baan u ahay xagga nuugmado iyadiyo aabbaheed anigiyo aabbaheed baan naas wada nuugnaybu nab sal l saas man marka xadiiska horuu lama ayah bukhari baa soo saaray xadiidka umu xabiiba ayb xadiidku marka macnahaasu faaideynaya meesha dambe uu xadiidku yidhi yaxrumu min alradaaci maa yaxrumu min annasab lafdigaa isaga waxa uu xarimayay ridaacu oo nuugmada axkaamta ka dhalanaysaay waxa weye saan horeyba u sheegnay fiirada <clears throat> yani waxay xarimaysaa siirada waxaan u jeedaa waxay banaynaysaa siirada oo ilmaha iyo dadkan qaraabadiisa nuugmada uu qaraabada kula noqday wuu fiirin karaa wuu la khalwoon karaayo gooni meel cidluu la joogi karaa wuu la safri karaa maxram buu u noqon karaa wahaakada inuu guursadaan loo ogolayn laakiin axkaam kalaa jirta oo nasabka ka dhalata laakiin aan ka dhalanin nuugmada oo maxaa ka mid a ah maalan isdhaxlidda nuugmadu isdhaxlid ma keento sidoo kaleeto ilmaha naaska nuugay xuquuqdii ilmaha aad dhashay uu lahaa ee diil iyo nafaqo iyo marasho a kama laasimto kama laasimto maalan magtiisa inaad wax ka bixiso kama laasimto adoo waalida ah haddaad disho inaan lagu qisaasayn baynamaa ilmahaaga aad dhashay haddaad disho lagu qisaasi maayo ilan xadiis khaasaa ku soo arooray sooma ilmaha waalidkii looma dilo hadduu dilo looma dilo lama qisaaso laakiin mag baa laga qaadaa ayib ilmaha aada nuugtay xukunkaa ma qaadanayo axkaamta marka farabadaan oo waxaa jirta nasabka ka dhalata laakiin aan nuugmada ka dhalanin axkaam ay wadaagaanna waa jirta waa taa aan tilmaannayo fiirada bannaanideeda la gooni noqoshada safarka guurkiion bannaanayn wahaakada sidaas maana taasaa laga wadaa yaxrum min alradaacati maa yaxrumu min annasi wacan ummi salamata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi laa yuxarimu ma xarimayo min alradaaci luugmada xaggeeda ilaa maa shay mooye fataqa dilaaciyey ama jeexa alamcaaa min dhicirada ama xiidmaha oo wa kaana ahaaday qabla alfitaami naaska goynta ka horna ahaaday ama naaska gu-idda intuu sallaaska ka gu-in ka horna ah ilmaha yarka ah unbaa xiidnihiisa iyo mindhiciradiisa iyo calooshiisa intay caanuhu galaan ay saamayn karaan oy muxuu ahaayey jeexidda waxaa laga wada bilaa dhexgelidda waay amaa ninka weyn caanihii uu cabayey meel laba gaari maayaan sooma qalow meeshanay ku dhex baateen meel laba gaari maayan mulkuwaas marka maa fataqa alamcaa'a ilmaha yarkaa nuugmadiisa laga wadaa saas daraaddeed wuu sii fasiro waxa lii wa kaana qabla alfitaami naaska gu-idda ka horna ahaaday intuusan naaska ka gu-inna ka horraysa xadiidkaasi wuxuu faa'iideeyey ilmuhu intuusan naaska ka gu-inoo yaryahay caanuhuna wax u tari oo calooshiisa iyo xiidmihiisa ay gelayaan markaasaa nuugmadiisu saamayn yeelanaysa oo taxriimku ka dhalanaya waxuuna ka mid yahay axaadiista ay deliishadeen culimmada qaar ka mida oo yidhi ilmaha yar ninka weyn waaban ka soo soo ma ilmaha yarka ah ilmihii yaraabaa kala gedisan ilmaha yar baa kala gedisan wakhtigee markuu joogo bay nungumadiisu saameyn yeelanaysaa xadiidkan waxaa qabsaday oo deliishaday culimmada ku tegey wixii intuusan naaska ka go-in ka horaysa hadduu nuugo nuugmadaa unbaa leh hadduu naaska ka go-o ama laba sano ha gaadho ama ha ka weynaado ama ha ka yaraado hadduuba naasku nuugahayay ka go-o wixii intaa ka dambeeya nuugmada uu nuugaayo wax saamayna ma leh sidaas culimmada tidhi baa yaa xadiiskan daliishatay waana madhabka ummu salama cabdullahi bni cabbaas xasan albasri zuhri qataada cikrima mawla bni cabbaas alimaam alawsaaci culimmadaasaa qabay oo ku tegey waana sida masalada oo aaraa badani ku jirto sida il xoog badan ilmihii yaraa waa sidii jamaahiirtu qabaan oo ninka weyn inuusan saamayn lahayn allahuma xaaladan kasoo soo hadallay mooye waa masalo ay jamaahiirtu qabaan laakiin ilmihii yaraa baa laysu sii khilaafaya xaddee qaar waxay leeyihin waa intuusan naas ka go-in daliilka xadiiskana daliishada qaar waxay dhihi doonaan waa wixii laba sano intuu ka yaray uusan gaarin ama naas ka go ama yuusan ka go-in waan tegi doonaa qaar waxaa wax ka gedisan bay sheegayaan ilmihii yaraa marka laftiisiibaa kala duwan eh daabidka lagu garan karo goormay nuugmadiisu saamayn leedahay taasay isku sii khilaafayaan xadiidkan baana baabka ku asaxay xadiidka kale soo socotana waa aahaaro ma asixin sidaan u tegi doono insha allahu tacala sidaas daraaddeed waxay u xoog badan tahay ilmuhu intuusan naaska ka gu-in nuugmadiisu markaa unbay saamayn leedahay hadduu dhaafo waa in xaajo daraaddeed markaasi ay timaado reerkiisi kale uu ilmihii uga maarmi waayo saas markaasaa la nuujinaya ayib ama ha yaraada ama ha weynaaday wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi laa ridaaca nuugma ma jirto saamaynna ma yeelanayso ilaa fi lxawlayni labadii sano dhexdooda mooye labadii sano dhexdooda mooye nuugmadu hadday labadii sano dhaafto oo ilmuhu laba sano ka weynaado wax kasoo qaad male buui rawaxa wariyey addaara baa wariyey wabnu cadiyin daara fi sunan wabnu cadi fi lkaamil marfuucan isagoo abay wariyeen mid nebiga loo kor yeelay wa mawquufan iyo mid lagu istaajiyey ibnu cabaas isagoo ah labadaba way wariyeen warajaxaa daara quطni iyo ibnu cadi labaduba waxay rajaxeen almawquufa midka mawquufka ahe ibnu cabaas ku eg yani waxay labadooduba wariyeen daara quطni iyo ibnu cadi labaduba mar isagoo xadiidka nebiga laga warinayo oo marfuuca marna isagoo xadiidku ra'yi ibnu cabaas uu yahay ibnu cabaas ku egyahay labadaba way ku wariyeen kadibna waxay rajaxeen waxaa xoog badan bay dheen xadiidku inuu ra'yi ibnu cabaas yahay iyo hadalkiisa ee nebiga aan loo koryeen saasaa rajaxeen oo xoog badan bay dheen waxaa sidoo kale rajaxay sidaas ibnu xibbaan ibn cabdilhaadi alimaam albayhaqi iyo keyrkood saasay rajaxayaan waxay leeyihiin waa ahar mawquufa saas laakiin isla afar kaleetaa jiro oo saxaabo badan ka sugan oo macnahaa tilmaamaya maalan dabari cabdullahi bn mascuud wuxuu ka warinaya inuu yidhi maa kaana min ridaacin bacda xawlayni falaa ridaaca nuugmo kasta oo laba sano ka dambaysa nuugmo ma aha sanadkiisu waa saxiix buu leeyahay xaafidku fi fatxi ilbaari ayib xadiidku marka ka xadiid marfuuc ahaan dacfi baa ku jira laakiin aahaar saxaabada qaar ka mida ka sugan ayib waxaa deliishaday oo xadiidka isagana daliishaday culimmada ilmaha yar ee nuugmadiisu ay saamaynta keenayso ku xadiday laba sano wixii laba sano ka yar iyo wixii laba sano ku siman sax nuugmadiisu waa soconaysaa waxbayna saamaynaysa wixii ka dambeeya nin weyn baa laga soo qaadaya nuugmadiisu dhib male sidaas waxaa qaba alimaamu shaafici axmed abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan labadii arday abu xaniifa wuxuu ka asaxay madhabkaasi cumar bn khaaab cabdulahi bn mascuud abu hurayra cabdulahi bn cabaas ibni cumar saxaabadaana wuu ka asaxay laakiin ka xadiis marfuuca waa dacfi baa ku jiralabadaa ra'yi marka kan dambe ee sanadka ku xadidaya ee laba sana ku xadidaya iyo midka ku xadidaya inuu naaska ka go-o ku xadidaya waxaa xoog badan kan naaska inuu ka go-o ku xadidaya kaasa xadiidkii saxiixi ama kan kale aahaar mooye xadiis ahaan dacfi baa ku jira ayb wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu yihi laa ridaaca nuugma ma jirto laa radaaca nuugma ma jirto ilaa maa anshaza ilaa maa anshaza wixii kor yeela alcadma lafta wixii kor yeela mooye anshaza haddii la yidhahdo za la akriyo waay zaay marka la akriyo anshara haddii la akriyo ra la akriyana ilaa maa anshara wixii adkeeya oo xoojiye mooye alcadma lafta oo nashara noolaynta waay iyo xoojinta nashaza iyadana waata qur-aanku sheegay nunshizuha sooma fi suurati baqara saas w rafciga w korqaadidda w man isla macnahaasaana laga wadaa macnaha yani wixii lafta xoojiye oo weyneeya oo wa ambata dhaliya allaxma hilibka dhaliya mooye yani wixii caano ah ee laftana xoojin kara jirhkana hidib ku dhalin kara nuugma taa unbaa saamayn leh wixii kale nuugma maaha akhraja waxaa wariye abu daawuuda abu daawuud baa wariye xadiidkaa sanadkiisu waa daciif dacfi weliba yani aan saalanayn baa ku jiro waxaa ku jira taqriiban saddex nin oo majaahiil ah abu muusa alhilaali nin la yhahda ku jira oo majhuul ah aabihii isaga aabihii oo majhuula ah ku jira nin la yidhaahdo cabdullaahi bn mascuud wiiluu dhalay oo aan magiciisa la sheegin oo mubhamaa ku jira kadibna rafcigiisa iyo waqfigiisa laysku khilaafay saasuuna xadiidku daciif ku yahay waxaa daciifiyey cabdilxaq alishbiili ibn xajar fi talkiis alxabiir sheekh alalbani fi lirwa marfuucan wa mawquufan labadaba daciif buu ku yahay ah, rafciga iyo waqfiga labadaba xadiidku daciif buu ku yahay marka ma sugna hadduuse sugnaan lahaa waxaa deliishaday culimmada qaba ninka weyn nuugmadiisu saamayn ma leh laakiin ilmaha yarka ahee markuu caanaha cabo laftiisuna ku korayso hilibna ay caanuhu ku dhalinayaan jidhkiisa ilmahaasaa muxuu ahaayey nuugmadiisu saamayn leedahay qolyahaasaa daliishaday waana soo marnay inay jamaahiirtayiin lakiin xadiisku xadiis wacan cubata bni xaariin radi allahu canhu anahu isagu tasawaja wuxuu guursaday umma yaxya binta abi ihaabin gabadha magacaale buu guursaday cubata bni xaari fajaaad waxaa timid imraatun haweeney baa u timid faqaalat markaas waa tii isagoo intuu guursaday la aqalgalay aqalgalayoo isla degan yihiinoo reerkiisi u dhaqaya ayay haweentanoo socota u timid faqaalat markaas waxay tihi laqad arbactukumaa labadiinaba anaa idin nuujiyey adigan iyo haweenaydan xaaska ku aba naaskaygaad wada nuugteen soo imtixaan maaha fasa'ala nabiya nabigu weydiiyey sal ly aslam cudba markiiba waa soo orday meel fog buu jooge faraskiisa intuu soo kooraysta buu meesha kasoo dhaqaaqay nebigu madiine uguyimi sal lay aslam markaasaa nebiga u weydiiyey wuxuu rasuul rasuulilahi kalaa dhacday haween baan guursaday islaam socotaa timid labadiinaba anaa idin jeebet markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam kayfa waqad qiil kayfa seed ku wada joogtaan oy xaas kuugu tahay walxaal qad qiila la yidhi iyadoo la yidhiba naas baad wada nuugteen seebaad weli u qabtaayay kuugu joogtaa wa wama markaasu wuxuu yihi rasuul ilaahi yow waa uun haweeney been inay sheegaysa inay ruu sheegaysa annaga ma garanayno nebigu wuxuu u dhaafi waayey kayfa waqad qiila waa ku celiya haddana kayfa waqad qiila baa looga kici waayey ah. ayadooba la yidhiba cidday dooni ha dhahdee seebaayay ula joogtaa waa loo istaagay macana saas weya fafaaraqahaa markaa waxaa faaruqay oo furay cuqbatu cuqba waa faaruqay markaa waa ka tegey fanakaxad waxay guursatay zawjanin hayrahu aan isagii ahayn ninkana guursatay gabadhii akhrajahu lbukhaariy baa weriye xadiidkaas wuxuu faa oo loo deliishadaa haweenta naaska nuujisay haddayba iyadu tidhaahdo waan idin wada nuujiyey halba ha ah markhaati kalaba yayna haysanin hadalkeeda waa la qabanaya waxaana la yidhahdaa waa meelaha ay dumarku markhaatiga kaga xoog badan yihiin ragga ila meelaha jira ay kaga xoog badan yihiin waa abwaabta khaaska u ah cawraadka dumarka iyo ka dhalinta iyo nuugmada iyo abwaab waxaa jirta ragga ay uga xoogaalsan yihiin sooma marka waxaa la yidhahdaa hal haweenay dumara shahaadadeeda waa la qabanaya markhaati furkeeda anaa nuujiyey hadday dhahdo warka waa la qaban labadaa ruuxna waa la kala diri lanna waa walaalo isqaba sooma walaalo isqabay noqonayaan wa akhawaatukum min alradaaca bay markaa khilaafsantahasaas daraaddeed imaam bukhari caleh raxmatullahi uu baabeeyo shahaadatulmurdaca buu ku magacaabay waxaana sidaa qaba axmed iyo awsaaci iyo isxaaq iyo keyrkood sida abu cubayd oo kale culimadaasaa qaba in markhaatigeeda la qabanayo aduu fuqaha kalea ka dooday laakiin saas xoog badan waan ziyadin sahmi ziyad bn sahmi waxaa laga warin qaala inuu yidhi naha wuu reebay waxaa laga fahmayaa xadiidka waxaa laga fahmayaa mas'alada nuugmada in aada looga taxadaro oo ishkaaliyada jirtaa waxay tahay soomaalidu uma badna inay ilmaha dumar kaleeta nuujiyaan naaskooda uma badna laakiin marar fara badan ba waxay dhacaysaa ilmihii intay haween kale iska nuugaan haddana inaan xugunkii la dabdinino arrintiiba ay iska noqoto shay iska caadi ah hooyay u tahay kuwa walaalay u yihiin bariin la isguursadaa dhici karaysa soo ma marka waxaa la rabaa in axkaamta la dabdiyo ilmahani yuu nuugay hadduu hooyadii cid aan ahayn naaskeeda nuuga waa in la dabdiyo intee goor buu nuugay xugunkii ma ka dhashay axkaamta marka insaan loo ilaaliya u baahanta lakiin wx inuu iska sii daysnaado waa dhinta jira an ziyadin sahmi can ziyaadin sahmi qaala wuxuu yihi naha wuu reebay rasullahi sal lay sl nebigu wuxuu reebay an tustardaca in laga nuugma dalbo alxamqa dumarka doqomada ah ama nacasiinta ah caqliga yar ah, in laga nuugma dalbo aad ka dalabto inay ilmaha kuu nuujiso yacni haweeney doqon ah ilmahaaga ha u dhiibanayeyna kuu nuujina waay maxaa ku dhacay akhrajahu waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey fii maraasilihi buu ku wariyey wa xadiidkaasina mursalun waa mursal laala ziyaadin isahmi saxaabi maaha walaysad maynan ahaanin liziyaadin ziyaad uma ahaanin suxbatun saxaabinimo uma sugna ziyaadkaasi saxaabi ma ahayn saxaabinimadiisu ma sugna mar hadduusan saxaabi ahaynna oo nebiga uusan la kulmino wax ka qaadanin sooma xadiidkiisu marka waa mursal ayb xadiidku marka waa daciif xadiidka e waa daciif alimaam albayhaqi baa sidoo kale ku cileeyey irsaalkaa ku cileeyey laakiin waxaaba ka daranba irsaalkaas xataa isagoo mursal ah haddana sanadkiisu waa daciif ziyaad sahmi ziyaad assahmigaasi waa nin la garanayn sida xaafidku taqriibka uu ku leeyay hortiina abulxasan ibnu qataan baa sheegay kadalika isaga ninka ka warinaya oo hishaam ibnu ismaaciil la yidhahdo isaguna waa majhuul sida abulxasan ibnu qataan uu leeyay marka laba ninoo majhuula ah sanadka ku jira cilatlirsaalna waa u dheer tahay wax jira maaha fuqahada qaar baa deliishadayoo waxay yidhaahdeen sababta loo leeya haweenay doqon ah ilmaha hayska nuujinin waxay yidhaahdaan allabanu massaasun aw dasaas Ah. caanaha aan ah ilmuhu nuugayo dabeecadda ilmaha saamayn bay ku yeelan caqligiisay saamayn ku yeelan dabeecaddiisay saamayn ku yeelan ficlanna tajribe ahaan wax jiro waay bini aadamku wuxuu cuno iyo xayawaanaadku waxay cunaan ee dheefsadaan ayaa saamayn ku sida qaalibka sosaas ma waana midda loo yidhi neefka jallaalada ahee qashinka cuna saxarada iyo magaalada joogee qashinka cuna yaa la qalanayo hilibkiisa la cunin ilaa inta la qadiyo daaq xuman dhuman uu cuno oo hilibkiisa isbedelo oo leanna waxa wixiibaa jirkiisa ku jira waa midda sheekhulislaam ibnu taymiya keyrkii markay ka hadlayaan hilibka geela ha laga weysaystaa la yidhi waxay taxliilinayaan maxaa looga weysaysan xadiidka abu daawuudka waa ka ku sheegay shayaaiin baa laga abuuray geela marka waxay leeyihiin geelu sidiisaba dabeecaddiisu waa dabeecad qallafsan oo nufra ku jirta hilibkiisa markaad cunto haddaadan ka weysaysanin dabeecad geel baad yeelana marka yani bini aadamku wuxuu cuno saameyn bay ku leedahay qaca waana jirtaa wuxuu kolba isticmaalo laakiin waa sida qaalibkee waxaa la arkay ilmo laba doqon inta iska dhaleen aabba doqon iyo hooyo doqona iska dhaleen haddana dadka ugu caqli badan oo weliba naaskooda nogiso ma jiraan waa jiraan malaha sida qaalibka hadlay almuhi xadiisku waa daciif wixii xugumeen lagu dhisayna waa daciif hada bilahi towfiq sal allah waslam ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi waslm